الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل ومنه صيغة كسهل وظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعالا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنوب ومشبه ثملا وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشج ومشبه عجل والشأز والأشنب لجذلان ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخل حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل wfaacilu saalixu lilkuli in qusida alxuduudu naxwu hadan daa jaadilun jadala wabismi faacili gayri di halaaati ji wasna lmudaarici laakin awalan jucila miimun tudamu wain maa qabla aakhirihi fataxta saara sma mafcuulin waqad xasala min di halaaati bilmafcuuli mutazinan wamaa ataa ka faciilin fahuwa qad cudila bihi can اlasli wاstagnow binaxwi najan wanisyi can wasni mafcuuli wamaa camila halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi tasriifu اlasmaa wuxuu ka soo baxay tasriif اlafcaal tasriifka uu ka soo baxay afcaashana waxa weeyaan ficliga mujaradka ah iyo sida loo mudaaraceeyo iyo sida loo siyaadiyo iyo amar iyo majhuul intaasuu ka soo hadlay tasriifka ficliga uu ka soo hadlay intaasuu ahaa tasriifu lasmaa ayuu halka ka bilaabayaa asmaada isbilowga waxay u qaybsantaa laba qayb jaamid iyo mushtaq ficliga ee ismiga jaamidka ah shabiihun bilxarfi xaraf buu jaamidnimada ka shabahaa tasriif shaqa kuma leh xarfun washibhuhu shibhuhu min asarfi beri wamaa siwaahumaa bitasriifin xari waa yahay ficliga ee ismiga mushtaqa iyo mushtaqun minhu labadaasuu doonayaa inuu ka hadlo ismiga mushtaqa ah iyo ismiga mushtaqun minhuga ah mushtaqun minhu masderka loo yaqaana masderka asmaada laga keenee laga ishtiqaaqdana marka dabada laga maro sideed ismi bay noqonayaan sideeddaa ismi kama wada hadli doono sideedda ismi ee mushtaq loo yaqaanaa waa ismi faacil ismi mafcuul أمثلة المبالغة صفة مشبهة اسم التفضيل اسم الآلة اسم الزمان اسم المكان سديد اسم مشتق من هنا ومصدر سقال كاس أيو تصريف كهضلا أسباب مركا لغا هذا أسباب التصريف انتهى isla markaa waxaa laga hadlayaana uusan ahayn kayfiyatu taniyatiha wa jamciha sida loo taniyeeyo ama loo jamciyo markaan laga hadlaynin wey amaa taniyeenteeda iyo jamcinteeda haddii laga hadlayo mabni wixii aan ahayn oo dhan ayaa laga hadlaa waayahay wuxuu doonayaa asmaada inuu ka hadlo musanifka ismi faacil ismi mafcuul iyo sifa mushabuhu labadaa dhexgeliyey masdar oo mushtaquun minhu ah ismu aalla ismulmakaan iyo ismu zamaan intaasuu rabaa inuu ka hadlo amaa amhilatu lmubaalaqa iyo ismu tafdiil iyo kama hadlayo musanifka waayahay wuxuu u soo hormariyey ismi faacil iyo ismi mafcuul ismiga faacil iyo ismiga mafcuul wuxuu dhexgelinayaa usan baabaysanin laakiin uu ku dhex sheegayaa sifa mushabbaha insha allahu tacaala farqiga u dhexeena waa sheegi doonaaye waayahay ismiga mafcuul hanoo dambeeye ismiga faacil ayuu soo hormariyey ismiga faacil labuu u qeybsamaa qiyaas iyo shaad shaadkiisa musanifkaa qaarka sheegi doonaa inta kalena waa ku dari doonaa insha allahu tacaala ismi faacilo oo ulaai ka yimid musanifka wada sheegi doonaa ma qaar ma aha dhammaan wuu ka sheegi wuu sheegi doonaa ismi faacil ulaai ka yimid isla markaana qiyaas ah sifa mushabaha haddii laga saaro oo aan lagu dhex darin ulaai dhan ismigiisa faacil calaa wasni faacil ayaa u qiyaasa sifa mushabbaha haddii lagu daro se owsaan kale ku imaan doonta waayahay ismi faacil iyo sifa mushabbaha maxay kale yihiin marka horeba ismi faacil iyo sifa mushabbaha laba arrimood waa isaga mid hal arrinna waa ku kala bedelan yihiin ismi faacil iyo sifa mushabbaha macno ahaan laba arrimood waa isaga mid hal arrinna waa ku kala bedelan yihiin halkaa arrinna ay ku kala bedelan yihiina wuxuu keenayaa awsaan ahaan inay u kala bedelaadaan camal ahaanna ay u kala bedelaadaan waa labada arinoodee ismiga faacil iyo sifada mushabbahada ay isaga mid ka yihiin waa ismi faacil iyo sifa mushabbaha mid walba xada buu tusiyaa mid walba xadadkaa saaxiibkii ku sifooba u tusiyaa xada iyo saaxiibkiisu mid walba tusinaya labadaa arrimood waa isaga mid waxay ku kala bedelan yihiin ismiga faacil alxuduudu watajadud wax la yidhaahdo tusaa cusboonaan iyo soo darin macnaheeda waxa weeyaan ismiga faacil macnihiisa waxaa loola jeedaa wax mar hore dhacay ama wax hadda dhici hayo ama wax hadda kadib dhici doono saddexdaa mid unbaa loola jeeda weliba wuxuu ku badan yahay oo aqii haddii la ilaaqo xaqiiqo uu ku yahay wax markaa taagan wax markaa taaganoo laakiin go'i doono iyo wax hadda kadib dhici doono iyo aan weli la gaarin iyo wax hadda ka hore dhacay oo go'ay saddexdaa macnaa loo isticmaalaa ismiga faacil waa sida ficlige sifa mushabaha ismiga faacil waxay ku khilaafsan tahay waxay tustaa hubuut iyo dawaam wax la yidhaahdo sifadani in mawsuufka uu ku sifaysan yahay ku sifaysnaantaa haddeer wuu ku sifaysan yahay inay soo bilaabatay oy soo cusboonaatay iyo inay go'i doonto iyo waxaa ma faa'iideynayo zaydun xasanulwejhi zayd wejigii waa quruxsan yahay hadda wuu quruxsan yahay laakiin quruxdaasi ma ay go'i doont ma ay daa'imi doont mar dambe miy mar kale ma soo bila waxaasi ma tusayso sifada mushabbahada ahubuutu wadawaam bay tustaa waa yahay yacnii wasfiga mawsuufka inuu u sugan yahay isla markaana daa'im uu ku yahay arrinkaasuu tusinaya ayay tusinay sifada mushabbahada meesha ismiga faacil uu tusinaya alxuduudu watajadud soo darin iyo cusboonaan ayuu tusinayey waa yahay iskhilaafkaa xagga macnaha ay isku khilaafeen darteeda sifada mushabbahada ismiga faacil toddoba wej bay ku khilaaftaa toddobadaa wej xagga wasankaa ka midoo xagga camalfalkaa ka midoo macmuulka inaan la hormarin karina ka midoo insha allahu tacaala ibnu maalig alfiyadiisa haddii aan gaarno inta badan matniguu saaraya wuu tirinayaa wax yaruu ka tegayaa laba iyo waxsaasuu ka tagaa baan umaleya hal waxay ahayd mooye inta kale matniguu saaraa markeedaan ogaan doonnaa insha allahu tacaala waayahay musanifka wuxuu sameeyey raxmat ullaahi calayhi sida alfiyadiisaba uu ku sameeyey oo alifiyada markuu ismi faacil amniyatu asmaa اlfaacili wاlmafcuuli wاsifaati اlmushabahati biha ayuu baabaystay isku daray markuu isku daray eh, sifada mushabahada keligeedu goonni u saaray camalfalkeeduuna ka hadlay ee owsaanteeda kaba uusan hadlin owsaanta wuxuu ku dhex daray ismiga faacil sidan oo kale wuxuu sameeyey musanifka ismiga faacil ee ulaaiga ka yimi iyo sifada mushabahada ee ulaaiga ka timi dhammaan isku laambuubiyey waayahay kadib buu waxoogaa kala saaray wafaacilun saalixun lilkulli inqusida alxuduudu naxwu hada daa jaadilun jadala yacnii ismiga faacil xuduud iyo tajadud mar haddii loo jeedo isla markaana ulaai uu ka yimaado dhammaan faacilu ku imaanaya wasan kale kuma imaanayo faacilu ku wada imaanay waa haddii xuduud iyo tajadud loo jeedo sifo mushabaha ah oo hubuut iyo dawaam aan loo jeedin haddiise laisku laambuubiyo sida marka hore u yeelo weeyaane owsaan dhowre ayuu u tiriyey ka wasni faacilin ismu faacilin ismi faacil jucila waa la yeelay ismiga faacil ka wasni faacilin faacil wasankiisoo kalaa laga yeelay min aulaaiyi ulaai xaggii ama ismiga faaciloo min aulaaiyi ulaai xaggii ka ahaaday aladii ulaaiga oo maa wasnuhu wasankii facula uusan ahayn wasiiqa waa la dhalaaliyey ismigiio faacil minhu facula xaggeeda xaal uu ka ahaaday ka sahlin sida sahli ayaa loo dhalaaliyey wadariifi dariifoo kalea loo dhalaaliyey waqad yakuunu inuu noqdana way suurowdaa afcala ow facaalan ow facaalan wakalfuraati iyo wacifrin iyo walxasuuri iyo wa iyo wacaaqirin iyo wajunubin iyo wamushbihin mushbihin way suurowdaa inuu dhaco wasiiqa waa la dhalaaliyey min laasimin laasim xaggii waxaa laga dhalaaliyey laasimka oo muwaasinin u wasnoomay faciilo u wasnoomay ka wasnihi wasankiisu ka shajin weeye iyo wamushbihin cajila iyo washa'si weeye walashrabi iyo waljadlaanna waa loo dhalaaliyey uma taqad yaatii inuu yimaadaa suurowdaa kafaanin iyo wa shibhi waaxidi lbukhara inuu ku yimaadaa suurowdaa xamlan xambaarid darteeda calaa hayrihi lagu xambaarayo linisbati nisba darteedana loogu xambaarayo ka khafiifin ka xamli khafiifin khafiifba sida loo xambaaray ayibin wa ayibin ayib sida loo xambaaray wa ashyabin sida loo xambaaray fi sawqi dhalaalinta dhexdeeda min facala laga dhalaaliyey sida loogu xambaaray yacni wuxuu leeyahay ulaaثi ismi faacil hadduu ka yimaado garo ismi faacil iyo sifa mushabahu isku laambuubinhay ha kala garan waayin ulaai ismi faacil haddii laga keenayo facalo oo mulaqa mucaddo iyo laazim midkay doonto ha noqoto facalo oo mulaqa mucaddaheedii iyo laasimkeedii isku dar iyo facile oo mucaddo ah labadaasi faacil bay ku imaanayaan wasan kale haddii ay ku yimaadaanna shaad weeye facalo oo mulaqa mucaddo iyo laazim midkay doonto ha noqoto iyo facile oo mucaddo oon mafcuul qaadato mucaddo ah faacil ayaa u qiyaasa daraba daaribun qatala qaatilun calima caalimun sidaa in la yidhaahdo shariba shaarib faciile oo mucadaa iyo facalo oo mulaqa faacil ayaa oqi dakhala daakhil waa laasimkii jalasa jaalisun qacada qaacid faacil in lagu keenaa qiyaas waa yahay facuula laazim mooye weligeed mucadda ma noqoto faculo oo mafcuul qaadataa lama arko ilaa min baabi alxadfi waliisaal waa kaan bilowga kusoo sheegnay raxubaad kumudaar sooma ahayn faculo mucadda e ma jirto wada laazim faculo laasimkeeda ismigeeda faacil laba wasan ayaa qiyaasa waa facula labadaa wasan waa faclun iyo faciilun faclun sahulalmru fahuwa sahlun sacuba fahuwa sacbun sidaa in la yidhaahdo faclun lagu keeno ama faciil in lagu keeno labadaa wasan ayaa qiyaasa wa faclun wlaa wa faciilun bifacul kaadakmi waljamiili walficlu jamul jamula fahuwa jamiil waa yahay facula laazimooye mucadda ma yeelato labadaa wasan ayaa u qiyaasa faclun iyo wa faciilun labada wasanna waa sifo mushabbahee garo shaad ahaan waxay ugu timaadaa buu yidhi musanifka toban wasanuu tiriyey toban wasan ayay facula ismigeeda faacil shaadnimo ugu yimaada qiyaas ahaanna faclun iyo faciil ayaa u qiyaasa facilo laazimaa kuu timid facilo oo laazim ah qiyaas ahaan saddex wasan ayay leedahay sida maadiga in loo keeno wasiiqa min laazimin muwaasinin faciila biwasnihida uu sheegayo wey maadigii in lagu keeno oo facila fa huwa la yidhahdo farixa fa huwa iyo in afcal lagu keeno iyo faclaan saddexdaa wasan ayaa qiyaasa saddexda wasanna waa kala leeyihiin oo facila ismigeeda faacil facilun wuxuu ku yimaadaa facilada marka ay tusto acraad yacni wasfi gadaal ka yimid oo isbedelayo sida farixa oo kale fa huwa ashira wuu kibrey fa ashirun baina wuu qooqay fa huwa waayahay afcal waxaa lagu keenaa facilada wasfigeeda midib haddii ay tusto ama afcaalulxulaa ay noqoto wasfi ruuxa lagu tilmaami karo midib bay tustay ama afcaal اcuyuub ayay tustay afcal bay ku imaaneen sida sawida wuu madoobaaday fahuwa aswad xamira fahuwa axmar afcaal اlxulaa quruxda afcaasheeda haddii ay tustana afcal bay ku imaaneen sida dacija wuu indhawaaweynaada fahuwa adcaj afcaal cuyuub haddii ay tustona afcal bay ku imaanay sida cawira wuu ilbeele fahuwa acwar waayahay faclan waxay ku imaanay facila ismigeeda faacil faclan wuxuu ku imaanayaa imtila iyo xaraaratulbatni haddii ay tusto wax buuxsamay ama calool gubanayso waxa buuxsamay sida malia ah, fahuwa malaan wey waa buuxaa sadiya wuu oome fahuwa sadyaan calooshii gubanaysa wey rawiya u cukraaday fa huwa rayaan waa cokan yahay calooshaa buuxsantay wey waa yahay qiyaas ahaan facila ismigeeda faciloo laazima ismigeeda faacil saddexdaa wasan ayaa u qiyaasa saddexdaa qayb buna iyayna u kala qaybsamaan oo facilun iyo afcal iyo faclaan shaadnimo labada laba wasan bay ugu timaadaa buu yidhi musanifka waa yahay labadaa wasan ee shaadnimada ay ugu imaani shaad mulaqe ma ahe waa shaad maxmuul ah muqayad ah yacnii facilo wasfigeeda faacil buu ku yimaadaa shaadnimuuna ugu yimaadaa facilo laazima waaye wasfigeeda faacil buu ku yimaadaa shaadnimuuna ugu yimaadaa xamlan calaa hayrihi waxaana loogu keenayaa ficli la macno ah ayaa lagu xambaarayaayo ismigiisa faacil faacil uu ku yimaado sida faniya wuu tagay faniya waxay isku macno yihiin dahaba dahabana waa facalo laazima facaloo idinla faacil waa kay ku imaanaysa waa maadaama dahaba iyo faniya ay isku macno yihiin dahabana ay faacil ku ismigeeda faacil uu ku yimaado faniyana waa ku xambaareenoo waxay ku keeneen faanin waa yahay waxaa kale faciil bay ku keeneen waa wasan labaadoo shaada faciila laazima wasfigeeday faciil ku keeneen sida bakiila ninkii bakheel buu noqday fa huwa bakhiilun bay ku keeneen waxay ku xambaarayaan lauma oo acuul ah laa acuul wafigeeda aclu iyo aciil buu ku yimaada waa anagii lahayn lauma fahuwa la'iin bay ku ambaareen ama karuma ayay ku ambaareenoo wafi ka soo horjeedaah macnaa dida ayay ugu ambaareen karuma wuu wanaagsanaaday fahuwa karim iyo bakiila bakhiil buu noqday fahuwa bakiil sida facaloo mulaqe faacil inay ku timaado soo ma ahayn facalada lafteeda awsaaf ka timid ayayaan faacil ku keeninee si kale ay ku keeneen xamla liayriha qaar waxay ku keeneen faciil qaarna afcal bay ku keeneen xamlan ligayrihaa bayna ugu keeneen khafiif khafa oo asluhu khafafa uu yahay oo faacil in lagu keeno qiyaaska ay ahaan lahayd yaa wasfigii waxay ku keeneen faciil oo khafiif ah waxay ku xambaarayaan aqula aqulay iska soo horjeedaanoo kafa wuu fududaaday iyo aqula wuu cuslaaday laba macnoo iska soo horjeeda wey nisba didiyaa ka dhaxaysa didkaas nisbada didiyada darteeda ayay isugu xambaareen oo khafa faciil bay wasfigeeda ku keeneen waxayna ku xambaareen aqula oo faciil qiyaas uu yahay waa yahay ashyab shaaba wuu cinroobeen ashyab shaaba wuu cinroobee fahuwa ashyab bay ku keeneen iyagoo ku xambaaraya ficli bay ku ambaaraya waaan halmaama adigu ficli kale ay ku ambaarayeen xamli dartiisa ayayna ugu keeneen intaasuu wadaa ka wasni faacilin ismu faacilin ismi faacil ismi ee jucila waa lay ismiga faacil oo min aulaaiyi ulaai xaggii ka ahaaday jucila waxaa laga yeelay ismigaa faacil ka wasni faacilin kaa'inan mid ahaaday ka wasni faacilin faacil wasankiisoo kale facala haddii uu yahay waa mulaq facilana waa mucadaheedii min aulaaiyi aladii ulaaigii maa wasnuhu wasankiisa facula uusan ahayn wa minhu wasiiqa waa la dhalaaliyey ismigii faacil minhu facula laga dhalaaliyey ka sahlin sida sahlin ayaa loo dhalaaliyey oo faclin ah sahula alamru fahuwa sahlun waariif ayaa loo dhalaaliyey arufa fahuwa ariifun arufa waa ninkii caqli buu yeeshay fahuwa dhariifu nin caqli leh karuma wuu wanaagsanaa fahuwa kariim sharufa fahuwa shariif wdhariif waqad yakuunu inuu noqdaa suurowdaa toban wasanoo shaaduu rabaa inuu tiriyo oo facula wasfigeeda faclun iyo faciil qiyaas uu ahaa toban wasan ayaa ka shaadowday tobankiibuu rabaa inuu tiriyo waqad yakuunu inuu noqdaa suurowdaa afcala inuu noqdo xamuqa arajulu fahuwa axmaq la yidhaahdo oo afcal lagu keeno وفعالا فعال لكي كي قد يكون أفعال أو فعالا فعال إنه كي مادا سرودا جابونا نكي فليب النقضي فهو جبان حرم شيء حرام بالنقضي فهو حرام ليرهدو أو فعالا فعل إنه كي مادا سرودا بطولا فهو بطل ليره وكالفرات فرات أو كلا فعال إنه كي مادا سرودا فروت الماء به بمعنى فهو فرات ومعيهن wa cifrin oo ficlina inuu ku yimaadaa suurowdaa cafura rajulu ninkii ayaa duu makrin wadaahiya musiiba noqday nin khayaano iyo makri u saaxiib ayuu noqday qaala cifriitun min aljinni qur-aan ku aragteen cafura fa huwa cifrun ama cifriitu labada waa lagu keenaa cifrun cifriit haddii la yidhahdo ya-da iyo ta'da zaa'ida cifrun duu makrin wadahaa'in ayuu noqday ninkii walxasuur ayaa lagu keenaa xasura rajulu ninkii ayaa shahwala-aan noqday yani dumarka uma hawoonayo weeya xasuura wanabiyan wa xasuuran min asaalixiin aayad qur'aane soo maahayn xasuur waa ciddaan shahwo lahayn walxasuuri kii aan shahwada lahayn ayuu ku yimaadaa oo facuul ah waumrin oo ficlin ayuu ku yimaadaa amura rajulu ninkiibaa doqon noqday lam yujarib ilumuur waay yacnii amur doqonka caadiga ee maaha ee waxaa amur la yidhaahdaa ruuxa meeshuu ku dhashay aan dhaafin weligii xaradu ku dhafe ayuu joogay adduunyadoo dhanba wuxuu u haystaa intaan agtaagtaagan jiir haan ku weynaataa la yidhaahdaa magacii jiir haddii haan inta la geliyo lagu barbaariyo markuu weynaado la bixiyo dee adduunyo warka ma yaqaana bisaduu hoosta ka gelaya inaa kalama yaqaani saxiix kaasaa waxaa la yidhahdaa hamura ninkii wuxuu noqday jaahil nin macnaha umuuraha kala garanaynin oo weligee arrimo tajribaynin oo guriguu ku dhashay iyo shan ilma adeeradiisoo dhinacyada ka taagan buu arki jiray adduunyadaba wuxuu u haystaa khalaas reerkanu inay haystaanoo xukumaan <laughs> soomaalida badigan dhibaatada haysata weeye waayahay koo aan laga sheegay waa xajina xaggee kacbada oo dee sahay qaado maxaa dhacay ree hebel reere ree hebel oo caano kasii cabamaan wayna kulahaa ilaa xajka intaa oo sii socdo <laughs> waayahay wa umrin weeye jaahilkii wa junubin weeye januba rajulu ninkii ayaa janaabooday ama wuu fogaaday fa huwa junubun mid janaabooda weeye iyo wa mushbihin mid shabahay amilo shabahay ثملة وفعل على وزن فعلة فعلة ما هاسو لكن وجد فعلة وصف جدا إنه سيد ثملة أو فعلة ويمادا سورو ذا أو محافظون فهو فطين ليه هذا أو فعل لو كانوا إيه ثملة فعلة ويانه فعلة ما ها ثملة معنى هذا نوعا ويان روحا خمر هذا أنت وعبي كواش يا ثملة ليه هذا وصف جيس أنا بكو يمادا يا haa caaqirin naagtii madhalayska ahayd miya miyaan ka booday wa caaqirin naagtii madhalayskeeda oo faacil inuu ku yimaado caqurat ilmar'atu naagtii madhalays bay noqotay fahiya caaqir wa junubin ee wuu fogaada oo fucula iyo wa mushbihin amila amila mid shabaho oo fauna fa huwa fainun lagu keeno amilo weliga ha u qaadanin inuu faculo yahay ee waa facila ee wuxuu ujeedaa wasfi faculo ka yimid sida ficligii maadiye facile wasankiisii oo kale inuu ku yimaadaa suurowdaa famila khamru cabayo wuu ku waashay macnihii faqultu lisharbi fii durna waqad hamilu shimu wakayfa yashimu shaaribu hamilu qaaluu numaaru fabadlu lkhaali jaadahuma falcasjadiyatu falablaau farasalu fasafcu yajri fakhinziiru ma soo marray beydkaa ma soo marray talow mucallaqadii acshaa ayaan ku soo marray acsha ayuu ahaa waayahay amila wuu wareere weeyaanoo khamruu la wareeray wasiiqa min laasimin tobankii wasanee shaadka ahaa ayuu halkaa ku dhammeeyey halkanna wuxuu doonayaa faaciloo laasima owsaanta qiyaaska ama shaadka ay ugu timaadday inuu tiriyo wasiiqa waa la dhalaaliyey min laasimin laasim xaggii waxaa laga dhalaaliyey laasimka oo muwaasinin u wasnoomay faciilo u wasnoomay biwasnihi wasankiisoo kalea loo dhalaaliyey oo facilaa lagu keenay fariixa fa huwa fariixun ka shajin sidaa shajin weeye shajiya ninkii wuu cishqiyey cishqi baa ku dhacay ama wuu murugooday murugta daranna waa la yidhaahdaa fahuwa shajin mid murugooday wey ama cishqiyey shajiyun buu ahaa yadii baa la xadfay liliclaam iyo wa mushbihin mid shabahay weeye cajila iyo washaazi shajin mushbihin cajila shaazi saddexduba facil bay isleeyihiin saddex wasan uu qiyaas ahaan ugu yimaadaa faciilun iyo afcal iyo faclaan E, saddexda wasawasanka hore facilun yuu saddex miaal u sameeyey saddexda miaal labada e, miaale hore mooye kan dambe ayuu takfiif ku sameeyey ka shajin weeye iyo wa mushbihin mid shabahay cajila wuu degdegay cajila fa huwa cajilun mid degdegaya way la yidhaahdo iyo washasi shaizal makaanu makaankii wuu adkaaday fa huwa shaizun weeye wasfiga shaizun wuu adkaaday hamzadu marka litakfiifi u sukuuniyey shazi buu ku keenay laakiin wasan ahaa waa shaizun oo calaa wasni faciilun oo cajilun ay isku mid yihiin washaazi walashnabi ashnab buu ku yimaadaayoo calaa wasni afcal ah ashnab ninkii cilka waxroodka lahaa wey yacnii ilkaha biriiqa dadka qaarkii kaga yaalo weliba ruuxa dhallinyaro marka uu yahay iftiinka ka dhex muuqanaya ashab la yidhaahdaa ashnab la yidhaahdaa walashnabi kii waxroodka lahaa weeyaanoo ilkaha biriiqa ee afcal lagu keeno waljadlaani kii faraxsanaa weeye jadila lagu keeno fahuwa jadlaan uma taqadiya intaa waa qiyaaskii afcal facilun iyo afcalu iyo faclaanu saddexdaa wasan ayaa qiyaasa waayahay wahuwa qaliilu fii facultu wafacil hayra mucadan bal qiyaasuhu facil wa afcalu faclaanu alifyadu kaga ficnaa tirinta bal qiyaasuhu facilun wa afcalu wa faclaanu kadibna miaaladii buu raaciyey naxwu ashiri wanaxwu sadyana wanaxwu ajaari waaya yaati eh, biwasni kashajin wamushbihin cajila washaazi walashrabi ljadlaan laba wasanoo shaad ay ugu timaado faciila laazim ah isla markaana lixamlihaa calaa hayriha heyrkeed xambaarid lagu xambaaraya darteed ay ugu timid buu raaciyey qad yatii inuu yimaadaa suurowdaa ismigii faacile faciila laazim ee ka yimid ka faanin sida faanin oo kale inuu ku yimaadaa surooda faniya fa huwa faanin la yidhaahdo wuu tagay fa huwa faanin iyo wa shibhi waaxidilbukhalaa bukhalada midkooda mid shabahayo bukhalaa jamca weeyaan jamcu tagsiir weeye calaa wasni fucalaau ku yimi walikariimi wabakiilin fucalaau mufradkiisana waa bakiil oo faciila marka faciil inuu ku yimaadaa surowdaa buu ujeedaa oo bakiila fa huwa bakiilun lagu keeno xamlan xambaari darteedana ugu yimaado calaa hayrihi heyrkiisa lagu xambaarayo oo faaninna dahaba lagu xambaarayo bakiilla lagu xambaarayo lauma oo la'iim ah xamlan calaa hayrihi linisbati nisbe ka dhexaysa darteedana lagu xambaarayo nisbada ka dhexaysa waxay noqon kartaa nisba nidiyatun ama nisba didiyatun nisbe isku mid ahaansho oo xagga macnahay iska shabahaan waa sida faniya iyo dahaba oo kale waa isku macno <coughs> nisba didiyana way noqon karta sida bakila iyo karuma oo kaleo la isku xambaaray oo karuma deeqsi buu noqday weeye bakilana bakheel buu noqday nisbada ka dhexaysaa didah did bay isu yihiin nisba didiye in laysugu xambaaro way dhici karta nisba nidiyana waa laysugu xambaari karaya xamlan liajli xamlin xambaari darteeda calaa hayrihi lagu xambaarayo linisbati nisba ka dhexaysa darteedana lagu xambaarayo ka khafiifin wadaalika xambaaritaankaasina nisbada ka dhexaysa darteeda lagu xambaaray ka khafiifin ka xamli khafiifin khafiif xambaaridiisii weeye wa ayibin ayib xambaaridiisii weeye wa ashyabin ashab xambaaridii weeye waa saddex wasanoo shaadah facalo laazim ina ka shaadoobay facaloo laazim ah mucadaheeda iyo laasimkeeda faacil inay ku wada yimaadaan sooma ahayn faciiliya afcal bay ku kala yimaadeen labadan wasana faciiliya afcal inay saddexdan wasan saddexdan ficli ku kala yimaadaan waxaa keenay xamlan liayrihi ayrkoodaa lagu amba xamla cala hayrihi ka khafiifin wadaalika xambaaritaankaana ka khafiifin ka xamli khafiifin khafiif xambaaridiisi weeyaanoo haqula lagu xambaaray sida haqula faciil ay ugu timid yaa khafiif loogu keenay xagga macnaha iska shabahaani wa ayibin ayib xambaaridiisi weeya la uma lagu xambaaro ayib iyo waxyaabaha lamidka ah oo la yidhaahdo ayib waa asalka calaa wasni faciil ayib asagoo ah alaba lilidqaam ayaa waxaa la sameeyey ayib labadayaa midda dambaar heeban tan horena waa waa waa arakaysan tahay alaban lilidqaam ayaa waxaa loo sameeyey yadii horaa la sukuuniye tiin dambaa kasraha la saare ayib sidaa iyo sayid iyo ayib iyo isku wad ay ku yimaadaan yacni labadii xaraka laisdabamariyey labadii ya ayaa laisku idqaamay ayibin marka ayib iyo khafiif waa isku wasan waxba kuma kala bedelna ka khafiifin xamle khafiifin khafiif xambaaridii weeye wa ayibin ayibi xambaaridii weeye wa ashyabin ashab xambaaridii weeye kii cinhoobay fi sawqi dhalaalinta dhexdeedana lagu xambaaray min facila laga dhalaaliyey min facalaan ujeedaa facala laga dhalaaliyey وفاacل صالح للكل in qusida الxduuث نaxو غada daa jaadil jadla وفاacil waسنka faacila صaalixu wuxuu u subani lilkuli dhammaan in qusida waa haddii loo jeedo alxuduuثu soo darin naxwu hadan daa ninkani jaadilu nin farxaya weeye hadan beri ayuu farxi jadalan farxitaan ayuu farxi yani wuxuu leeyahay ثulaaثi oo dhan ismi faacil haddii loola jeedo oo xuduuث iyo tajadud inuu faa'iideeyo haddii loola jeedo dhammaantii faacilaa lagu wada keeni faacil waxaan ahayn in lagu keenaana laa yajuus wax bannaan ma aha wasfii ulaai ka yimi calaa hayri faacil la ku yimid dhammaantii waa sifa mushabahaa dhammaantii waa wada sifa mushabahaa yacni wasfiga ismi faacil haddii loo jeedo macnihii ismi faacil uu tusinayay xuduud iyo tajadud ah dhammaantii faacil ayaa lagu wada keeni farixa fahuwa faarixun jadiila fahuwa jaadilun karuma fahuwa kaarimun sharufa fahuwa shaarifun sida ayaa lagu keenay calaa wasni faacile si kale in lagu keenaa ma banaana ee markaan leenahay facula faclun iyo faciil ayaa u qiyaasa facilo laasimkeedana facilun iyo afcal iyo faclaan ayaa u qiyaasa sifa mushabaha weeye waxaan ka hadlihayna sidaa u garo wa faacilun wasanka faacile saalixun mid u suubanaya weeye lilkulli dhammaan ayuu u suubanay in qusida waa haddii loola qasto aan xuduudu soo darin naxwu adan adanta wuxuu kugu tusayaa xuduudka wax soo darinaya weye adan berri lama gaarin moogtahay daa ninkani jaadilun nin farxi doono weeye qadan berri ayuu farxi doonaa jadalan farxitaan wa bismi faacili gayri di alaaati ji wasna almudaarici laakin awalan jucila miimun tudamu wainqama qabla aakhirihi fataxta saarasba mafcuulin wa bismi faacili hayri wajila imowni yohowni wasna almudaarici mudaaric wasankii la imow bismi faacilii hayri di alaaati saddex mid u saaxiiba geerkii ismigiisa faacilla kula imow laakiin jucila awalan bilowga waxaa laga yeelay miimun miimka oo tudamu la daminayo wainmaa qabla aakhirihi wain fataxta haddii aad fadxiso maa waxa qabla aakhirihi aakhirkii hortii ku sugan saarasma mafcuulin ismi mafcuul ayuu noqoni halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka ismi faacil iyo ismi mafcuul ayuu baabaystay ismigii faacilee ulaaiga ayuu ka soo baxay ismigii faacile hayru ulaai ayuu rabaa inuu raaciyo ismigii faacile hayru ulaai markuu raaciyeyna ismigii mafcuule hayru ulaaina waa ku daba xidhay ismigii mafcuulee ulaaigu u dambaysiiyey ismigii faacile ulaaiga wuu ka soo baxay ismiga faacile hayru ulaaiga iyo ismiga mafcuule hayru ulaaiga labadaasuu israaciyey waayahay labo u qaybsamaa shad iyo qiyaas horta awalan waxaad fahamtaa ismi faacil hayru ulaai markuu u yimaado owsaanta aan sheegi doonno ismi faaciloo xuduud iyo tajadud tusayaa loo isticmaalaa sifa mushabahana waa loo isticmaalaa oo ismiga wasanka sifada mushabahada ismiga faacil waxay isku khilaafayaan ulaai marka ay ka yimaadaan amaa hayru ulaai haddii ay ka yimaadaan صifa mushabaha iyo ismu faacil waa isku wasan waxba kuma kala bedelina keliya macnaha loola jeedo unbaad kala bedeli oo marna xuduud iyo tajadud ayaad ula qasdiyo ismi faacil ayuu noqoni marna hubuut iyo dawaam ayaad ula qasdiyo sifa mushabbahuu noqoni laakiin wasan ahaan isku qaab buu u imaanay waayahay ismiga faacil hayru ulaaiga ah ka yimi marka aad keeni ismigaa ismiga faacile hayru ulaaiga ficliga uu ka yimid ficligiisa maadi ayaad mudaaracayni ficliga maadi un mudaarice marka aad mudaaracayso mudaarica laba shaqo ka qabo awalka miim godan dhig qabla aakhirkana kasri khalaas ismi faacil buuba noqoni ismiga faacile hayru ulaaiga inaad raadiso marka aad dooni ficliga maadi ayaad mudaaracayni xarfulmudaaracada meesha ay taa la miim godan dhig qabla aakhirkana waad kasrini ismi faacil ayuu noqoni wazinat mudaaric ismu faacilin min hayri di alaai kalmuwaasili mac kasri matluwi akhiiri mulaqan wadami mimin zaa'idin qad khalaas shaqo kale ka qaban maysid miaal hayru ulaai rubaaci baa ulaaiga ku xigay sarti mujaradka ee faclala daxraja mudaarice yudaxriju yaada meesha ay taalla miim godandhig qablalaakhirkana wuuba kasrisnaayo kasrihii udaa مدحرج اسم فاعل ونقضي أكرم يكرم مكرم قاتل يقاتل مقاتل قتل يقتل مقتل كلم يكلم مكلم خماسة دوية هنا والله والمت تعلم يتعلم متعلم ايه تقول مزيدة هذه اللغة بالله تغافل يتغافل متغافل hamsatulwasli haddii lagu bilowday inalaqa yanaliqu munaliq ictadala yactadilu muctadil sudaasiga istakhraja yastakhriju mustakhrij war kalena ma jiro waa qiyaaskiisa awalkaad miim godan dhigi qabla alaakhirana kasraad saari shaad buu leeyahay toddoba iyo toban wasan ayaa ka shaadowday toddoba iyo toban wasan ayaa ka shaadowday toddoba iyo tobankaa wasanee shaadoobay saddex qeyb ayay u qeybsamaan qeyb miimkii godnaaye awalka la dhigaya iyay waayeen qeybna kasrihii qablal aakhirka la saaraya iyay waayeen qeybna miim iyo kasraba waa waayeen khalaas saddexdaa qeyb ayay noqonaya saddexdii qeyb ayaa waa soo qoray waayahay qeyb waxay waayeen miimkii godnaaya xarfulmudaaracada meesheeda la dhigaya lix wasan weeye lix wasan waxay weydeen miimkii xarfulmudaaracada meesheeda la dhigaya laakiin qablaakhirkii kasraa saaran macnaha calaa wasni faacil baa iyay ku timid iyagoo hayru ulaai weliba dhammaan afcalay ka yimaadeen hayru ulaai calaa wasni afcala iyagoo ka yimid lix wasan ayaa waxay ku yimaadeen calaa wasni faacil miimkii godnaaya awalka la dhigaya way waayeen laakiin qablaakhirkii waa kasrisan yahay lixdaa wasan waa yaaficun yaanicun waarisun waariqun caashibun maashin lixdaa wasan weeye dhammaan afcalay ka yimaadeenoo yaafic asluhu ayfaca arajulu ayfaca asabiyu canugii ayaa sindheeroobay ayfac waxaa la yidhaahdaa canuga markuu buluuq u dhow yahay toban jir iyo laba iyo toban jir meelaha markuu yahaa ayfaca la yidhaahdaa waa yahay yani canugii waa soo korayo waxoogaa canug sindheer ayuu noqday ayfac muu ficil lagu keenay ahayd laguma keenine yaafic baa lagu keenay yaaficun mid sin dheeroobi wey waayahay wamaa ziltu abqi khayra mid ana yaaficun wakahla wakahla xiina shibtu wa amradana baytu shaacira wamaa ziltu abqi khayra wanaag inaan raadinay weligay kama zuulin wamaa ziltu abqi khayra mud ana yaaficun waagaan canuga yar ahaa kasoo bilow sindheeraha wakahlan adigu beydku waa kala maqan yahay dhallinyaranimo iyo muxuu ahaa garmadow iyo odaynimo iyo waxoo dhan khayr baan raadiyaa anigu ninaa ku gabay yaaficaas wey maxalu shaahidka oo ayfac buu ficliga ahaaye yaafic buu ku yimid shaadimi uu yimid yaanicun aynacal aynaca tamru timirtii baa yacyacood noqotay bisal bisal ayay ku soo dhawaato wey yaanic buu ku yimid afcalana weeye garo waarisun awrasat ilardu dhulkiibaa waris waris geedka waris la yidhaahdaa ka baxay fahuwa waaris buu ku yimid وارق مد على البحية وي أوراق الشجر وجيتك أي علم بحية فهو وارق بكو عاشب أعشبت الأرض والركي بعشب بحي ضاق بي بحسي عاشب بكو يمد ماشي رجل الرجل نكي بحولي يشي ماشي ويشي فهو ماشي أي صار ذا ماشي لحذا وزن ميمكي أول كلا دقيقة يجودنا قدنا يوايين qeebna waxay waayeen kasrihii qablalaakhirka la saaray miimkii goodnaa awalka wuu yaallaa laakiin qablalaakhirka ayaan kasre la saarayne sida ismi mafcuula loo keeno waa la fadxiyey an wasan weeye qoladaasi hantaasi waa muxsan axsana arajulu ama axsanat ilmar'atu ruuxii baa is ilaaliye xumaan buu ka fogaaday axsana wuu dhoorsoonaada weeyaano walmuxsanaatu min annisaai aayad quraan ma ku aragteen muxsanaat buu ku yimid waayahay muxsan kii dhoorso muxsin in la yidhaahdo qiyaaska ah muxsanun mid dhoorsoon weeye sida ismi mafcuul buu yimid waana ismi faacil mushabun mid hadal badan weeye ashaba rajulu ninkii baa hadal badiyey fahuwa mushab mid hadal badan weeye mulfajun alfaja rajulu ninkii baa faqiirtoobe ceer buu noqday imaamu maaliga waxaa la yidhahda waxaa la weydiiyey ayudaaliku rajulu imra'atahu nacam idaa kaana muflijan mulfijan Eh, an yudaaliku rajulu imraa ninka islaamtiisa inuu meherka ka meermeeriyo ma u bannaan tahay oo meher hadhow aan ku siina u yidhaahdo nacam idaa kaana mulfajan u yidha ceer hadduu yahay waxba uusan haynin ha meermeeriyo kulaha waa yahay yaala wariyaa mulfaj waa faqiirkii miimka iyo laamba isku reebanay garo hadhow fada ha soo hormarinin haddii kale ilfaa lagu qaadi mulfaj waay ceerkii wey faqiirkii muqmaxun kii luqunta taagayo wey fahum muqmaxuun muntanun ama muntunun oo tada la godo labada way ku timaadaa kii urayey wey shantaa wasanna kasrihii qablalaakhirka la saaraya ayay waayeen qaybka saddexaad waa qayb kasrihii qablalaakhirka iyo miimkii awalka la dhigayay dhammaan wada waayeen lix wasan weeye lixda wasanba waxaan ku soo marray afcaashooda waxaan ku soo marray masiijkii ulaai hal lagu ziyaadiyey siddeed iyo toban wasan shaadulaah soo maahayn sideedka siddeed iyo tobankaa wasan shaadka ah lix ka mida wasfigoodana shaad weeye oo ismigooda faacil ilaa ulaai masiid bay ahaayeene miimgodan awalka in loo dhigo qablalaakhirka la kasriyay ahaayeene miimgodanna awal looma dhigin qablalaakhirna lama kasrin si kale ay ku yimaadeen waana lix wasan lixdaa wasanna waa habayakhun ihbayakha sabiyu soo maahayn ihbaya ulaai laba xaraf lagu iyaadi saddex miyuu aha saddex xaraf lagu ziyaadiye ihbayakha sabiyu فهو هبيخن هذا لهذا هبيخن مد عيلي وي عضيوط عضيط الرجل نجي يا حدثي عند الجماعة صباحنا عضيوط من حدثي يوي كالتبان برتي بطبخ كسو بحي برتك على كسو قبتي أو kalta هو kaltaba sooma ahin dulaamisun كيما مدوبا واي cafawtajun hashii عيش وسواس kaamaana نصومري وسواس waswaasun شيطانك وح وسواسينيو ويانا وح فسهادينيي لحدا وزنا كسريه قبل الآخر كي يمينكي أول كلو دقيقة لح لبدا بواي واي واي هاي لح ميم قدنا أول كلو دقيقة واي إيوه شن كسرة قبل الآخر كواي سودر شن يلح دل سودرو لح ميم قدن يا كسرة لبدا بواي أنا كدر toddoba-iyo tobanka wasan ayaa ka shaadoobay ismiga faacil ee hayru ulaai ka yimide miimkoodan in awalka loo dhigo qablaakhirka in la kasriya ay ahayd ismigiisa mafcuul ayaa ku yimid ismigiisa mafcuul ismigii faacil laftiisii baad keeni oo waxba uusan ka bedelin ismiga faacil miimkoodan eh, awalka dhig qablaakhirkana kasri soo ma ahayn qablaakhirkii aad kasrinaysa ubaad fatxini bas ismi mafcuul buu noqoni wain fataxta maa fain fataxta maa kaana nkasar saara isma mafcuulin ka mili muntadar intadara ismi faacil ka keen muntadir buu noqoni qabla alaakhirka kasirsan un fadxi muntadarun kii la sugayuu noqoni ism mafcuul buu noqoni war kalena ma jiro hal wasanaa ka shaadoobay wasankaasina waa akmada ninkii wuu murgay fa huwa mukmidun mid la murugeliye wey mukmidun ismi faacil sidiisuu u yimid ismi mafcuuloo mukmad in la yidhaahday ahayd uu ka shaadoobay mukmidun mid la murugeliyo weeye sidaa ayuu ku yimid waka wa bismi faacili ayri wajila imowni yohowni bismi faacili hayri di alaaati saddex mid u saaxiibee heyrkii ismigiisa faacil waxaad kula timaadaa wasna mudaarici wadaarica wasankiisi laakiin jucila waxaa laga yeelay awalan bilowgaa waxaa laga yeelay miimun miimka oo tudamu la daminayo وإن ما قبل آخره وإن فتحت هدي أفضح ما حرفك قبل آخره آخر كي هرتي كسوان هدي أفضح صار وحو نقوني اسم مفعول اسم مفعول أيو نقوني خلاص وقد حصل من آه، ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغرب بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل وقد حصل اسم مفعول وحصلي min di alaaati saddex mid u saaxiibee xaggii ayuu ka xasilay mutasinan xaal uu yahay mid u wasnoomayo bilmafcuuli mafcuul u wasnoomayo wamaa wixii ataa yimaado ka faciili sida faciiloo kale ku yimaado fa huwa kaa qad cudila waa lala leexday bihi kaa canilasli asalkaa lagala leexday wastaqnow way maarmeen binaxwi najan iyo wanisi bay ku maarmeen can wasni mafcuul bay ka maarmeen wamaa camila mana uusan camal falin yacni wuxuu leeyahay ismiga mafcuulee ulaai ka yimaadaa calaa wasni mafcuul ayuu ku imaanay daraba madruub qatala maqtuul facala ha ka yimaado facila ha ka yimaado facula hadiiba ismi mafcuul laga keeni karo ha ka yimaado ismi mafcuuloo mulaqa lagama keeni karo laakiin ismi mafcuulo muqayad in laga keeno waa dhici karta waa yahay dhammaan calaa wasni mafcuul ayaa u qiyaasa shaadnimo lix wasan ayuu shaad ugu yimaadaa saddex wasanuu musanif ka sheegay saddexna wuu ka tegey saddexda wasanee musanifka uu sheegay waa faciil facal iyo ficlun saddexdaa wasan uu sheegay faciil buu shaadnimo ugu yimaadaa weliba shaad faashi oo fara badan weeye sidaa qatala wuu dilay fa qatiilun mid la dilay weeye jariixun mid la dhaawacay weeye kaxiilun mid loo indhakuulay weeye sidaa ayuu ku yimaadaa facalunna wuu ku yimaadaa najaa haragu ka bixiya naja shaata shaatadii ayuu haragga ka bixiyey fahiya shaatadu najan mid haragga laga bixiye wey oo facala ay ku timaado ficlun ayuu ku yimaadaa sida nasiya wuu halmaame fa huwa nisyun mid la halmaamay wey saddexdaa wasan musanifkaa sheegay saddex wasanna wuu ka tegey saddexda wasan uu ka tegey waa facuul oo fa'da la fadxiyo caynta wow lagu reeba facuul sida rasuul oo kale rasuulun kii la diray waxaa kaluu ku yimaadaa fuclatun sida luqmatun tii la cunay waxaa kaluu ku yimaadaa faclun ada la fadxiyo caynta la sukuuniyo khalqun kii la abuuray khalqa wuu abuuray fahuwa khalqun mid la abuuray weeye lixdaa wasanna shaadnimo ugu yimaadaa lixda wasan faciil waa shaad faashiyoo fara badan naaibulfaacilna waa lagu rafcin karaayo ismi daahir ee naaibulfaacil inuu qaato way dhici karto shanta wasan ee kale ee ismiga mafcuul ka shaadoobay hantaasi naaibulfaacil daahire ma rafcin karayaan naaibulfaacil mustaire waa rafcin karaan laakiin daahir ma rafcin karaya wamaa camilana sidaa ayuu ujeedaa waqad xasala wuu xasilay ee ismigii mafcuul min di alaaati saddex mid u saaxiibee xaggii ayuu ka xasilay mutazinan xaal uu yahay mid u wasnoomaya bilmafcuuli mafcuul u wasnoomayo wamaa wixii ataa yimaado ka faciilin sida faciiloo kale ku yimaado فهو كقد عدل ولا للحدي به كا عن الأصل قياس كي بالغ للحدي مفعول أها واستغنوا مارمين بنحو نجن إيا والنسي بيكون مارمين نجن وفعل نسي وفعل عن وزن مفعول مفعول وزن كي إيا كم مارمين وما عمل من أوسن عمل فلنكال ومارمي والله أعلم صلى الله وسلم